famaa shaaa allahu kaana wixii ilaahay iraadeeya waa ahaanayaa wain lam nasha wamaa lam yasha wixii waxa weeyaan aanu iraadayna lam yakun dee wain shinay dala shecir shaafici baaba adigu xibaaraadsan oo dee waxa weeyaan dee wixii maa shita kaana wain lam asha wamaa shitu in lam tasha laa yakun oo wixii anigu aan doonay haddaan adigu doonin ma dhacayo ma ahaanayo wixii ilaahay iraadeeyeyna waxa weeyaan dee sidiisii baabu u fulaya waddalaa'ilu calaa dalika kaiiratu jiddan waxyaalaha umuuraha u daliilkiina dee way badan tahay oo markaa bal fiqradan dambe walaa yakuunu ilaa maa yuriid sheekhu kolley wuxuu ku radeeyaa nimanka qadariyada la yidhaah iyo muctasila iyo qowlkoodii ay sheegeen ama ay sheegteen ilaahay inuu iimaanka iraadeeyey min annaasi kullihim ede kii kafirka isagu kufri uu doono dee markaa taas oo isagu laakiin ilaahay dhammaanba dadkan dee waxa weeyaan uu doonuu ka wada doonayba mashiicadan kowniga inay waxa weeye waxa weeyaan uu dee iimaan uu kaba wada doonay laakiin iyaga toodiiba ay meeshii socotay markii ay gaalnimo doonteen dee kollayna nusuustii kitaabka iyo sunnaaya waana masaladii shairkaydee masaladan dee waxa waxaweye masalatlqadar ama qadariyadana kolay waxaan qoladan qadariya ay dhahaadna waa inkaarkooda ay qadarka inkirayeen ayaa dee qadariye looha magaco xaggaas buu yahay oo liinkaarihim lqadar ayay qadariye u yidhaaheen ama loogu idlaaqaye bal kolay markaa taa radinteed weeye wuxuu ihi musanifu raximah llahu tacaala laa tabluguhu ma gaadhaysay ilaahay alawhaamu awhaam oo waxyaalaha la suuraysto u ruux takhayulo iyo dunuunta dadku ilaahay subxaanah wa tacaala kunhigiisa iyo ama daatadiisa ha noqoto sifaadkiisa kayfiyadooda haba noqoto ina awhaami ma gaadhaysiiyo dee umuurisaasba laa tabluquhu lawhaam walaa tudriku ma haleelaysa alafhaamu alawhaamu waa jamcu wahmin kolley wahmiguna waa wixii ruuxa dihnigiisa u sabqa ama uu isagu tasawuro ee uu takhayulo oo luqada waxaa la yidhaha wahama yahimu wahman idaa tasawara shaya wa takhayala markuu shaygii ee uu takhayulo ayaa la yidhaha kale ficil kale aada isugu dhowyiin baa jira oo kolkol markay muxadisiintu kutubta taraajimta ama kutubtan jarxiga oo tacdiil aada moodo ficilka iyo ismiga inay midna ficilka isticmaalaan midna ismiga ay iska isticmaalaan oo ficilka kale waa wahima iyo wahamu wahaman midna wahama yahimu wahman midna waa facala yafcilu faclan midna facila yafcalu facalan weeye marka markay noqoto wahama yahimu wahman oo tan anayne wahmiga awhamsa darbiba adraab loogu jamciyo noocba anwaac waxay noqonaysaa waa waxaa la suuraysanayo la takhayulayo iyo danigo kale ama markay wahima dee waxa weeyaan yowhamu la isticmaal inta badan xisaabtii baa loo isticmaalay haddii la idhaha wahima oo kale bimacnaa qaliida wasaha ayay noqon waa qalad oo matalan oo kale oo wahamka qaladka xisaabtii laakiin kol kol baad arkaysaa dee muxadisiinta oo kale iyagoo ay leeyihin fulaanun yahimu waa ficilka hore isticmaalaya oo dee waxa weeyaan ama waa kolkolna ismigii kakale kaba isticmaalayaan way dhacdaayeen laakiin bal farqiga udhaxaynaya labow taa weeye macnuhuna waa dunuuntii iyo ruqsaadkii ama takhayulaadkii ruuxu waxalla wixii uu suuraysanayey ilaahay subxaanah watacaala daata iyo kayf dee sifaadkii iyo umuura kuma tacalluqsanaaye dihnigiisa ku soo dhacayay taas ee nooca uu suuraysanayay dee taas ilaahay cidima ixaadaynayso ma fahmayso dee taas maaho awhaamta iyo dunuuntaasi ma gaadhayso walaa tudriku ma haleelayso ma ixaadaynayso alafaamu afhaamtii fahamkiina ma ixaadaynayo walaa yushbihu ilaahay ma shabahayo alanaama khalqiga oo dee kuwii mushabihadaabay radin u tahay ama ilaahay dee khalqigiisa kuma shabahayo dadkana ma shabahayo xayun huwa ilaahay xayun ku nool weeye oo laa yamuuto aan dhiman ahayn oo weligiiba noloshiisaas dee waxa weeyaan taa jiraysaba weeye qayuumun waa kaa isagu ee alqaa'imu binafsihi horteen cid uu u baahan yahay iyo taas jirna khalqig oo dhan kaba kaaftoomay ciddad oo dhammina ay u wada baahan yihiin welibana almuqiimu ligayrihi oo dee qayuum oo dadkii kale oo dhanna umuurahoodii khalqii dhammaantii u qumaya ilaalinaya xafidaya ee isagu dee amarkooda oo dhammi gacantiisa uu kuba sugan yahayoo qayuum laa yanaamu dee ma seexan iyo kolle xadiidka saxiixa ku sugnaadaabay dee taasoo kale ay kuba timid ee qur-aankana waa taa ayaad inooguba soo socdaane allugatu laa tabluguhu ma gaadhaysa alawhaamu ay laa tantahi ilayhi xaggiisa ma gaadhaysa addunuunu iyo takharusaadkiiyo waxyaalahaas alanaamu alkhalqu alqayuumu alqaa'imu waa kaade alqaa'imu binafsihi kabaa cabiraan oo ujeedadu waxa weeye isagu cidna aan u baahnayn dad oo dhamina ama khalqi oo dhamina ay u baahan yihiina daa'imu oo qayimun calaa kulli shayin yaxfaduhu wayakrahu shay kastaba isagoo qayima qayuumkiisii ah ilaalinaya xafidaya ee dhowraya wax kastaaba ay u baahan yihiin wax kastaaba isaga ay u baahan yihiin hadday tahay iijaadkoodii hore iyo hadday jiritaankoodin ay jirayaanba ay tahay imdaadka uu siinayo wixii dee iyagu ay ku hagaagayeen ku jirayeen oo kale bal taawo asharx in allaha tacaala ilaahay laa yuxiidu bihi ma koobayo oo ma ixaadaynaya axadun axad min khalqihi cilman cilmi ahaan iyo garasho aan axad khalqigiisa ka mid oo ixaadaynaya ma jirto kama qaala tacaala yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum waxaa ka horeeya waxaa gadaashoodaabay rabbi waa og yahay walaa yuxiiduuna ma koobayaanoo ay cilman cilmi ahaan kuma koobayaan bi isagoo dee cilmi ay ku ixaadayn oy iyo garasho taasi ma jirto oo dee garasho dee maalan macrifo ahaan waa tanoo wixii ilaahay subxaana watacaala isaga keen sheegay ama rasuulkiisa nooga sheegay taa waan kaba garanaya laakiin axaado isaga la exaadeeyo bal markan taasoo kale dee cidi kuma koobayaan falaa tabluguu ma gaadhaysaa dunuunu dunuuntii walafkaaru afkaartii waa marka la eegay kuna kunadaati sifaadkiisa kayfiyadood iyo umuuraha bal waxa weeyaan ma gaadhaysa dunuun iyo afkaar iyo watakhayuraat watasawuraat alfaada iskuba dhowe walaa yacrifu axadun axadna ma garanayo min khalqii ilaahay khalqigiisa ka miya kuna daatii ilaahay daatadiisa xaqiiqadeeda iyo dee umuuraha taas ma garanayo kama anahu sida ilaahay laa yushbihu aan u shabahayn axadan axad min khalqihi khalqigiisa ka mida aan u shabahayn laa fii daatii daatadiisa walaa fii asmaai magacyadiisa walaa fii sifaatihi walaa fii afcaalihi afcaashiisan sida dee e, noolayntiisan iyo waxdiritaankiisan iyo arsaaqaysan iyo umuuraha caynkaasa cidna kama shabahayo subxaanahu wa tacaala laysa ka milihi shay-un wa huwa ilaahay subxaanah wa tacaala xayun ku nool weeye oo laa yamuutu aan dhimanayn kama qaala tacaala watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu waxaa tala saarataa ilaaha nool ee isagu marna aan dhimanayn khalqi dhammaantii way wada dhimanayaan waxa weeye ilaahay subxaanah wa tacaala aan isaga noloshiisaasi ay daa'imka tahay nihaayo aanay lahaynen in dhimanahayn kaas isagu tala saare isagunbaaba mutay in lagu tawaakuleen wa qaala tacaala kulu man calayha faanin wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam wa qaala tacaala kulu shayin haalikun ilaa wajhu aayaad mar dhoweydun aan soo aragnay <clears throat> faallahu tacaala ilaahay xayun ku nool weeye oo laa yudrikuhu ma haleelaya almowt ilaahay waa noor yahayoo geeri haleelaysaa ma jirto wa huwa qayuumun qayuumna weeye waa kaa isagu alqaa'imu binafsih ee isagu cid ah, markaa kaaftoon cid kastaba kaba kaaftoon welibana dee ah ka dadka kale dee waxa weeyaan ama khalqiga dhammaantiiba qayimka ku ah ama qayuumkoodee ee ilaalinaya dhowraya loo wada baahan yahay cid kastaaba dee si kasta iyo laxdo kastaba ay u baahan yihiin yihiinba umuurtoodii oo dhanna xifdi iyo kale iyo wax kastabana ay gacantiisa kuba sugan tahay laa taakhuduu sinatu walaa lafdigan qayuum ama ismigan qayuumna ee qur-aanka meelihii uu dhacay waa saddex suuradood buu dhaco kolley isagoo alxayu la socda hadda xayi way ka badantahay inta go ee qur-aanka ay dhacday eh, laakiin alxayu alqayuum waa saddex suuradood buu dhacay oo qayuum xayi unbuu laba socday aimada qaarkoodna waxaabay kaba dhigeen dee ismiga acdamkii inuu yahayba alxayu alqayuum laa taakhuduhu ma qabanayso sinatun lulo walaa nawmun ilaahay subxaana watacaala kii laa yanaan inoo horreysay fiqradaas sinadu waa awaa-il anoom waa markaa ruuxu weli aw dee hadalkii waaba maqlayaa laakiin dee waa luloonayaa oo dee markaa taas waa mabaadi anoom baabay sinadu tahay iyo dee seexasho uu seexdo hagaagba u seexdo taas oo kaleo ee haddii taasi ay dhacayso koonkanba ma jireen oo waa waxa weeyaan fasahaadi lahaaba laa taakhuduu sinatun walaa noom wailaa de hadday umuurahaasi dhacayaan oo isaga sina ay qabanayso ama noom qabanayo ikhtallat mawaasiinu lkowni kullih kownkaba mawaasiintiisoo dhan baa khalal ku iman lahaa baabici lahaay oo kale oo taas ee ilaahay waa kaa umuurta dee kownkaoo dhanba isagu leh isagu u qumaya maamulaya ku tasarufaya xafidaya dhowraya oo isagu markaasina iyo hurdo qabanaysa ma jirto khalqigiisana ma shabahayo bal huwa alqaa'imu calaa umuuri mulki ilaahay waa ka u qumaya umuurta mulkigiisa subxaanahu wa tacaala wa fii hada kullihim umuurtan ah dee inoo dambaysay ama fiqartan inoo dambaysay dhammaan waxaa kuba wada sugan raddun cala almushabiha haddaan idhi ilaahay mnme musanifka qowlkiisii yihi walaa yakuunu ila maa yuriidu raddi wuxuu ahaa qadariye iyo muctasiliya ciddii qadar inkiraysay ciddii iraadada ilaahay mudlaqa ama mashiicadiisa mudlaqee markaas sii kol hadduu iraadeeyo wuxuu sii un ahaanayo oo waxaanu isagu doonin aanuu asal ahaan kownkan dhac ahayn inkiraysay bay intaasi radin u ahayd aan nidhi intan dambena qolooyinkan iyagu mushabbihada ee ilaahay khalqigiisii ku shabahay ee balba taas bay radin u tahay oo fii hada kullihi raddun cala almushabiha aladiina shabahu allaha tacaala ilaahay shabahay bikhalqih fakafaruu bidalika dee ama waxa weeyaan iyagu kolley qolooyinkaas maqaalaadkood iyo waxyaalahodaasna wax iska macruufabe ee ilaahay khalqigiisii ku shabahay taa kuwa kufriya ayay tana radin u ahayd taa horena qolooyinka qadariyada iyo qadarka inkirayay ee waxa weeyaan ba taas baa waxa weeye ay radin u ahaydba wey isagoo sheekhu inoo sii waday weliba umuuraha aan nidhi waa jaanib ihbaat ayaa wuxuu ihi khaaliqun ilaahay mid abuuraya weeye bilaa xaajatin oo khalqiga isagu waa ka abuuray abuurayana bilaa xaajatin baahi la-aanteed oo khalqigan wuxuu u abuurayaa baahi isagu ha kuu kaalmeeyeen waxa kuu tareen taas ma aha baahi u baahan yahay ma aha ee waxa weeyaan deetu u abuuray way noo dambaysaa waanatan garanna waa cibaadadii inay caabudaan baaba u abuuray waa iyadoo xaajo uu u baahan yahay iyaga abuurkoodii oo bal markaasiyo iyaga uu u baahan yahay aanay jirin midoo xabuuraya weeye raasiqun ilaahay waa raasiqo dhammaan duboomaa min daabatin fi lardi illaa cala allahi risqaha wax kasta oo dee daabo oo ardada ku sugan ka arsaaqaya weeye bilaa mu'natin kulfa aan oo ilaahay inna culays ay ku hayaan khalqiga intaa leeg arsaaqoodu iyo hiqan iyo kulfa halkaa jirtaa ma jirto ilaahay subxaana watacaala tacaala isagaa mid kastaba risqigiisii wixii uu ku noolaanaya siinaya ama wixii guud ahaanba risqi u ahaaye uu kuba intifaacayay buu siinayaa iyadoo kulfo iyo hiqan iyo culays uu taasi ilaahay ay kuba haysaanu jirin kolley nusqooyinka kitaabkana dee aniga se ii taalla bilaa mu'natin baa taalla barhkood nusqooyinkan arkay bilaa ma'uunatin baa taallo u kale lagu kordhiyo hamsada dabadeede waana xagga macnaa waa iskaba midun mumiitun ilaahay waxa weeye ku dilaya khalqigiisa oo dee waxaa naflayda oo dhanba waa ama dee waa suulinayaa way dhimanayaana waa dilayaa bilaa makhaafatin cabsili dilitaankiisaa uu dilaya maha isagoo leh bal matalan dee ama ka cabsanaya dhib baa kaaga imanaya iska dil arrinku taas ma aha khalqigoo dhammi hadday wada noqdaan calaa aftari qalbi rajulin waaxidin minhum ilaahay subxaanah wa tacaala wax ay dee ka nuqsaaminayaan mulkigiisa maba jirto se hadday dhammaanba calaa adqaa qalbi rajulin waaxidin ay wada noqdaan waxba aanay mulkigiisii u siyaadinahaynoo markaa dee xikmadiisa iyo taas baa diritaankiisa iyo xikmad ku tacalluqsan iyo iyadoo halkan meeshii dee lagu dacimayeyba aanay ahayn iyo taas weeye laakiin cabsigu kaba cabsanayo oo dee sa khalqiguba haddii ruux dilayo mala waa isagoo dhibtiisa ka cabsan isagoo le waxbuu ku yeelaya ama waabuu ku dilayo taas ee laakiin ilaahay iyadoo makhaafadaasi aanu jirin ayuu isagu dhirayaayoo hadday dhammaanba isu wada tagaan oo ay doonaan inay ilaahay subxaana wataala dee ka wada kufriyaan waxala waxay yeelayaan waxay ka nuqsaaminayaan wuxuu ku waayaa taasna maba jirto mubiitun bimaa makhaafatin baacisun mid soo saaraya weeye khalqigaas ee qurunta badan ba aad iyo aad u badan iska daba dhimanayay ayaa ilaahay soo saaraya oo bilaa mashaqatin tacab iyo rafaadliyoo saa ilaahay subxaana wa tacaala markii horeba u abuuray unbuu u soo bixin saa uu dhulka nabaadkiiyo umuurahan markaa roobdoo uga soo saaray inbuu xabaalahoodii uga soo saari soo saarka ilaahay uu soo saarayo uu dib u soo celinayana wax maalan tacaba wax rafaada wax culaysoo taasi ay ku haynaysaa ma jirto bal dee wahuwa ahwanu calayhi baaba meel kale ama ilaahay subxaana watacaala kaba cabiraya baaba waa bal maalan kaba fudud haddaan ahwantan macnaa hayini dhaahan oo kale waa shay uba fudud oo dee saabta horeba uu kulfalaan u abuurin buu iyaga soo saarkoodna uu laba mid yahay bilaa nuqnatin bilaa iqalin walaa kulfa bilaa mashaqatin bilaa tacabin walaa jahda sharx in allaha tacaala ilaahay lam yakhluq muu abuurin alkhalqa khalqiga lixaajatihi ilayhim baahida uu baahan yahay daraaddeed umuu abuurin walaa liraqbatihi doonitaankiisa uu doonayo fi listicaanati bihim kaalmayso u kaalmayso raqbadu markay fii ka dambayso doonid ayay noqotaa iyo jacayl oo kale ama doonid bay noqotaa haddii ay can imaka fiida bedelkeeda dhici lahayd oo can ay noqon lahayd iyada nicid iyo ka tag iyo waxbay noqotaa oo dee waa raqiba fiihi iyo raqiba canhu raqiba fiihi waa jeclaaday weeye raqiba canhuna waa iska naco waa iskaba diid qur-aanka oo kale suuratu suuratunisaa meel ay dhacday iyadoon labada midna la socon watargabuuna an tankixuuhunna oo kale mufasiriintu xataa dee taqdiirka way isku khilaafeen laba qowl baa markaa tafsiir ahaan jira barkood watarqabuuna fii an tankixuhuna bay kuwa fasireen barna watarqabuuna can an tankixuhuna bay kuwa fasireen waayo taqdiirkii ma jiro fii iyo cad labada macnay kala lahayd labada qolba markaa tafsiir ahaan way jiraan sababto haddii fii la qadarana macnay yeelan oo aad doonaysaan oo aad raqbaynaysaan inaad guursataan haddii can halkan taqdiirkeedu yimaadana waxay noqon adee amain ama wax kalona a u nacayseen inaad guursataan laakiin dee xoolahooda dan cidinkagala jiro iyo taasoo kale bal marka waxaan leehay liraqbati doonitaankiisa filisticaanati bihim kaalmayso oo kaalmayso taas umu abuurin ilaahay inamaa khalaqahum licibaadati cibaadadiisuu abuuray qaala tacaala wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ila liyacbuduun wa huwa ilaahay subxaanah wa tacaala yarsuqu waa arsaaqayaa jamiica khalqihi khalqigiisa dhammaantii oo min insin insi ah wa jinnin wa dayrin wa waxshin iyo wa kayrihim khalqigiisa dhammaanna ilaahay ka arsaaqaya weeye wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa khalqigaasoo insi laho oo jin lahoo wax duulo lahoo waxaa debadgala ah ee dee xayawaankaa ah, duurgalaha ah, ama debadgalaa leh wax shigi iyo keyrkoodba ilaah waa wada arsaaqaya saa ka arsaaqaya almumina waalkaafira <clears throat> kolay nusqooyin aneega waa sida taallay waxaa kitaab baadwalaalbahiya laydhaa sharxa naftiisu leeyahay iyada halkan uu bataalay waana sharxa naftiisa kaas kaleba isagaale laakiin waa sharax waa soco kitaabka uu kusoo yar taqriibiyo sidaan soo sheegaya silaya iyo ajuubana haddana dib dambaysa mawduub intuu marka hore yar uu taqriiyo ikhtisaarinaya marka dambena asile iyo ajuuba wixii uba rogaan ayaa waxaa kaba sugnay halkan wawun baa kuba sugnayd oo walmumina walkaafira oo dee haddii aad markaa min insin wa jinnin wa dayrin wa waxshin wa kayrin oo dee haddaan mintaasna bayaaniye ka dhigno jarnayd wlmumini wlkaafirya laakiin haddaan iskaba goosanno yarsuqu jamiica khalqihi ayuu arsaaqayaa min insin wajinin wadayrin wawaxshin wagayrihim almumin ay wayarsuqu wuxuu arsaaqayaa almumina wlkaafir kan muminka ah ee caabudayana waa arsaaqayaa kan ka kufriyeyna haddana waa u nicmaynaya waa arsaaqaya wayucdii waa siinaya kula waaxidin mid kastoo minhum iyaga kaba midana masalatahu wixii weydiistay min gayri an yanqusa dalika isagoo nuqsaaminkaasi min mulkihi shay-an oo sida xadiidkii dheeraaya abu dar waxa weeyaan aada u qiimaha badnaa waxyaalaha badan kulansaday tii kuma timi oo haddii dee dhammaanba ay wax wada weydiistaan oo mid kastaba sudhigiyo wixii uu weydiistay uu mulkigayga kama nuqsaaminayaan irbad bad la geeyey waxay ka dhinto oo kale uun mooyaane dee taasna waxay ka dhimaysaa ma jirto haddaba intuu khalqigoo dhanba wada arsaaqo mid kastana waa siinayaa wixii uu weydiistay milkii ilaahayna waa sii uun ma dhinmayo ma nuqsaamayo biyadihi gacantiisa waxaa ku sugan maqaaliidu asamaawaati waalardi samooyinka iyo dholalka mafaatiixdoodii iyo furayaashoodii iyo khasaa'intoodiiba isaga ayuun baabahayaa isaguun baaba leh wahuwa ilaahay subxaana wa tacaala waa fiqradii u dambaysay mumiitun bilaa makhaafatin baacitun bilaa mashaqa sharaxeediie ilaahay yatawafaa khalqahu waa oofsanayaa oo wuxuu laynayaa ruuxdooda iyo naftooda qabanayaa khalqigiisa duuna makhaafatin cabsi isaga xaggeed ama uu kaba cabsanaya aanay jirinoo uma laynayo waxbay ku yeeli ama uma laynayo uma halaagayo haad ka nasatidba kufrigoodan iyo dhibtoodan aad ka raaxaysatid taas mina ma jirto waxa weeye waxay yeelayaanna ma jirto darigiisa ma gaadhayaan hadday dhammaanba wada kufriyaanoo ee waa xikmadan kale uu leeyahay oo dadkii inay halkan daartani daar camaluun tahay daarjasa ay dambayso ruux kasta wixii uu daartan ku geystayna lagade laga abaalmarinayo taas waa xikmadaasune maaha cabsi uu yaa ka cabsanayo waxbay ku yeelo uu laynayo maaha aad ka nasatid ood ka raaxaysatid libdkooda iyo kufrigooda iyo taas ma aha duuna makhaafatin layntooda dee ama halaagan uu halaagayna wax dambe uu kaba qabo ama loo raacayo oo ama uu kaba baqanaya ma jirto walaa yakhaafu cuqbaha allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha ilaahay waa ka qabanaya arwaaxda marka ay dhimanayso ay arwaaxdaasi ay yihiin kuwa dhimanaya dee isaga naftoodii qaaday oo qabanaya laa mucaqiba lixukmihi xukumkiisa isagaa dee wuxuu doono xukumaya markaa laa mucaqiba lixukmi xukumkiisa cid celinaysa ama cid burinaysao toddoba imanaysa taasi ma jirto wallahu tacaala ilaahay laa yusalu lama weydiinaya camaa yafcalu whm yfsaluun laa yus'alu cama yafcalu wahum yafcaluun cama wahum yus'aluun waxa uu isagu samaynaya ciddee xisaabinaysa weydiinaysa maba jirto dee isagaaba dee ilaahi ah khaaliqa ahaaye wax kastaba lahaaye wax kastaba abuuray taase wax kasta ku tasarufayay iyagase wixii ay geystaan iyo waxay sameeyaan su-aal baa ka dambaysa weydiin baa ka dambaysa waa la weydiinaya wa huwa ilaahay yabcau lmowta dadka dhintayna mid soo saaraya waya baacian bilaa mashaqatinte yabcau waa soo saaraya almowta yowma alqiyaamati zacma aladiina kafaruu an lan yubcauu qul balaa warabbii latubcahunna uma latunabauna bima camiltum wadalika cala allahi yasiir zacma waxay sheegteen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay an lan yubcauu inaan la soo saarahayn in hiya ilaa xayaatuna dunyaa bay yidhaaheen markaasoo inaan la soo bixinayno kon haddii dee waxa weeyaan ay dhintaan aan dib loo soo noolaynahayn taas bay sheegteen qul waxaad tidhaha balamay waa laydin soo bixin war rabbi baan ku dhaartee latubcadunna waa laydin soo saaraya oo waa laydin soo bixin uma latunaba'unna waa laydin warrami oo waxa laydinku warrami bimaa camiltum maaha in loo sheeg sheegayo uuna dee inta loo sheego la horkeeno oo kutubtooda ay hor yimaadaan iyadoo aanay wax yar iyo wax weyn wixii ay sameeyeen aanay kaba tegin ayaana laga abaalmarin oo dee waxa weeyaan markaa labadii fariiq loo qaybsami uma latunaa dee iyagiina kuwan lala hadlayana ay geeri daartii loogu talagalee lagood markaa cadaabayay uma latunaba'unna bimaa camiltum wadalika bacdigaas iyo soo saarkaa ilaahay idin soo saarayo ee waxabaalihiinii idinka soo saaraya cala allahi yasiiru ilaahay <clears throat> marka la eego waa dee mid fudud ilaahay u sahlan rabbanaa inaka jaamicu nnaasi liyowmi laa rabi hadu waa aayaadkiibu uga jeedaa bacdiga tilmaamay laakiin kuwaasi wax qur'aanka markay noqoto la tirin karaba maaha faallahu tacaala ilaahay yabcahu nnaasa dadka wuu soo saaraya yowma alqiyaamati bacda mowtihim intii ay dhinteen dabadeed walaa yashuqu calayhi dalika waa cibaaradii musanifka ama daxaawi bilaa mashaqatin ti taasna wax ku culus maaha wax soo saarkooda iyagoo badan oo quruun aad i aad u badan oo badanoo og yahay intay gaadhsiisan yihiin iska daba dhimanayay dhul aada u kala fog iyo meelo kastana ku kala dhintay haddana uu mar soo wada saarayo markaas suurtu ay dhacdo wax isaga ku culus maaha oo waayo ilaahay wuxuu idna siiyey wax matala taa aan ku garanno oo taa dambe soo socota markaan tan aragno aan kuba garanno nagu cibro qaadano dee taas waana iyo inoo ah wax tusaale oo faladii ilaah yuxyi noolaynaya alarda dhulka bacda mawtiha intay dhimatay dabadeed abaarowday engegtay ee waxa weeyaan dee ayadii ay markaa muddo iyadoo roobhelin wax dee korkeeda kuba sugan oo xataa haba engegnaade aanu jirin isagoo ku noolaynaya bilmaai biyaha alladii biyahaasoo yambutu bihi zarcu zarca iyo kale iyo wax kastaaba ay kula soo baxayaan ilaahaa taas ee qaadirka ku i eh, qaadirun wuxuu karaya calaa yaxya kolley waa dee daliil qur-aanka kusoo noqnoqda dadkana wax lagu tusayo dhulka abaaruuray ee waxba aanay kuba sugnayn markii hore ama ardada haamidada ah marka roogkuddo waa taas dee waxa weeye wax kasta oo dee nabaada oo kala duwani ay kaba soo baxayaano dhulkuba kiimaha ilaha haddaba taas awoodda wila dhulka dhintay sidaa usoo nooleeyey dee dadka dhintayna mithaal bay inoo tahay oo qur-aankana tan way kusoo noqnoqotaa ama waa daliil dee adilada bactiga kaba midee eh, ilaahay waa karayaa waladii haddaba khalaqa kadalika nukhriju lmowta waayo waxaa ka horreeyey roobkiiyo taas dhulan solsa aanu nabaadkaa u soo saarnay ee dhulkii markii hore dhintay habaaroobay aanu markii roob ku daayay aanu nabaadkaa kala duwan uga soo saarnay saasoo kale unba ikhraajkaasoo kale kadalika waa mila hada alikhraaj bixinta aanu waxyaalaha dhulka ka soo saarnay oo kale ayuunba dee nukhrijo aanu usoo saarayna almowta ciddii dhimatay oo dhan lacalakum tadakaruuna waabacna taas waa likay tadakaru si a umuuraha ugu waana qaadataan umuuraha marka aragtaan ee ugu fiirsataan ee aad ku rumaysaan babacdiga iyo in laydin soo bixin doono waladii ilaahay khalaqahum abuuray awala maratin qaadirun calayhi qaadirun wuxuu karayaa calaa an yuciidahum inuu soo celiyo maratan ukhraa mar labaad soo celiyo wadalika icaadadaasi ahwanu calayhi lafdi qur'aan bay ahayd taas walow dee mufasiriinta qaariyo bimacnaa hayin ay kuma fasireen halkan oo iyadaaba dee marka la eego wax bilowga wax la bilaabayo iyo wax markii hore jiray oo la soo celiyo soo celintaaba ka fudud oo ka sahlan dee marka la eego xagga bilowga walow dee ilaahay wa tacaala wax kastaaba taas dee ay u siman yihiin oo dee inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula low kun fayakuun hadday tahay badi iyo hadday icaado tahayba arrinku waa marka uu wax doono shaygii markaaba waa ahaanayaaba saasay bacdu mufasiriin bacna ahwan tahayin kuma fasiraane wadalika ahwanu calayhi subxaanahu wa tacaala cama yasifuun alkhulaasa waa murtidii intii dee aynu fiqartii saaka aan soo haynay ee fiqradii labaad ee kitaabka ahayd ee uu israaciyey in allaha tacaala awalu wa aakhiru ilaahay isagaa awalah waana aakhir macnaheeduna waa taan soo ogaanay waana ti uu ka cabiray saaxibu lmatni qadiimun bilabtidaa'in daa'imun bilamtihan ti uu kaba cabiray wey xayun laa yamuutu waa kaa isagu noolee noloshiisu ay daa'imka tahay een ahayn facaalun limaa yuriid waxa uu isagu doonana kaa isagu samaynaya weeye dee cid hor joogsanaysa aanu jirin maa shaa kaana wamaa lam yashaa lam yakun laa yuxiiduuna bihi cilman marka la eego khalqiguna isaga cilmi ahaan uma ixaadaynayaan oo dee bal matalan cid ilaahay subxaanah wa tacaala daatadiisa iyo sifaadkiisa kayfiyadood iyo xaqiiqadood garanaysa ee rumaynta aan rumaynayno wujuudkood iyo jiritaankood mooye taasi ma jirto lama ixaadaynayo laa taakhuduu sinatun walaa nowm lulo iyo hurdo iyo ma qabanayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun waa adigu hadalladii aan soo marra un tarkhiiskood iyo khulaasadood weeye kollay casharkuna intaasuu inoogu shoogaya wallah subxaana wa tacala acla waclam mualif raximah llahu tacaala maa zaala bisifaatihi qadiima qabla khalqi <clears throat> lam yasdad bikownihim shay-an lam yakun qablahum min وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا waxay noo socotay oo maraaduu bal ilaahay subxaana wa tacaala dee sifaadkiisii khaasatan hubuutiga ahaa baynu qaar soo aragnay shalayto oo ay dee markaa in ilaahay subxaana wa tacaala uu yahay awal qabla kulli shay oonoo cadam u horeeya wax ka horreeya aanu jirin saa isaga wujuudkiisaasi qadiim uu ahaa aan bilow lahayn ay baaqinimadiisna ay noqonayso ama aakhirnimadiisuna taas iyadoo aan amad iyo intihaa iyo dhammaad aan lahayn wuxuu isagu yidhaahda mooye uu doono mooye wax kale aanay noqonayn bal umuuro saasaan soo aragnay <clears throat> imikana sheekhu raximahullahu tacaala halkan walow hadalku adkayn daraaddeedii iyo idaax daraaddeed uu soo noqnoqon doono oo khaasatan adugu bal inta hore wuxuu inoogu qarirayaa inoogu sugayaa ilaahay subxaanah wa tacaala sifaatulkamaalkan uu ku sifoobay inuu asali ahaan asalna waa wax abad buu qaabilaa ujeeddadu inuu weligiiba saa aydeenu usoo maray qadimnimadiisaasi inaanay bilow lahayn sifaadkiisna ay taa ahaayeenoo wahawn muuse ku sifaysan sifaatulkamaal asari ahaan hadduu taa ugu sifaysnaana marka la eega abadi ahaanna sifaadkiisan saasunbuu ugu sifaysnaanayaa oo dee waxa weeyaan saa isaga wujuudkiisu ama baaqinimadiisan ama nimadiisaasi aanay dhammaad u lahayn baanu sifaadkiisaas wax nuqsaana iyo wax dhimanoo ku imanaya aanu jirin intaa weeye intuu qariri doonaa hadhowna dee kolley waa alfaado iyo cibaaraad baa soo noqnoqon doona taasun uu ku adkaynayo wuxuu yidhi maa zaala ilaahay kamuu suurin qadiiman ku horeeyey inuu yahay qabla khalqihi bisifaatihi maca sifaatihiisa oo dee sifaatkiisan ee mutasifan bisifaatihi sifaatkiisan uu leeyahay sifaatul kamaalka ah ku sifaysan oo kuba sifoobay lam yasdad ma ilaahay oo bikownihim ay biwujuudihim wey waa khalqiga wujuudkooda iyo dee abuurkan uu abuuray khalqiga ay noqdeen iyagoo markii hore dee waxaan jirin ahaa ay wax noqdeen taas muu siyaadsan shay-an shay sifaad ka midahoo lam yakun ah, aanu ahayn qablahum iyagoo hortood aanu ku sifoobin shay-an shay oo min sifatihi sifadiisa ka mid ah oo lam yakun min qablahum iyagoo hortood aanu ku sifaysnayn umuurahan isaga aad usii idaaxin doonee macnuhu waxa weeyaanuun khalqigu waqtibuu bilaabmay cadan baa u wada horreeyey kownkan oo dhan iyo khalqigoo dhan cadan baa u wada horreeyey haddaba aynu ilaahay subxaana wa tacaala dee intii aan khalqigaba aanu abuurin magacan khaaliqnimada iyo sifadan khaaliqnimada waa ku sifoobay sifadan baarinimada intii aanu khalqiganba abuurin waa ku sifoobay intaan imika gaadhinba in meyd iyo waxyaala amwaat lasoo nooleeya sifadan uu yahay annahu yuxyi wa yumiit ama muxyi lamwaat waa mid ku sifoobay oo maaha un sifaadkan inuu de uu ku sifoobayo marka khalqigii la helo wax la khalqay wax la abuuray ay yimaadaan inuu sifadii khaaliqnimo ama sifadii raasiqnimo umuuraha uu ku sifoobayo ee isagu ilaahay subxaanah wa tacaala sifadan waa ku sifaysnaa uun qabla wujuudi alkhalqi markii la helay dabadeedna wax sifadiisii ka midoo u kordhay oo imaka iyada wujuudkoodanoo ama raasiqnimo inuu yahayo ama khaaliqnimo inuu yaho taa ugu soo kordhay ma jirto taasi waa qaybta hore wakama horeeyay een iyaguna dhammaadka lahayn asal markaa abad buu qaabilayaa bal haddaba saa ilaahay subxaana wa tacaala asal ahaanba sifaadkan ugu sifoobay kadalika sidaas oo kale laa yazaalu kama suulayo oo calayha cala asifaati abadiyan waa abad ahaanba oo macnuhu waxa weeyaanuun an allaha mawsuufun bisifaati alkamaali asalan wa mawsuufun bisifaati alkamaali abadan taas buu macnuu noqon ilaahay abad ahaa ama asal ahaanna sifaatkan kamaalka waa ku sifoobay in abad ahaanna waa ku sifaysnaanaya uun sifaatkan kamaalka ayuu ku sifaysnaanaya marka bal ficilkan maa zaala iyo laa yazaalu waa laba ficiloo dee waxay tilmaamayaan cala alistibraari wadawaam oo midna wuxuu dee maa zaalana wuxuu tilmaamaya yadullu cala dawaami fi lmaadi dawaam iyo istimraar maadigia ayuu maa zaala keenayaa laa yazaaluna muxuu inoo keenayaa istimraar iyo dawaam fi lmustaqbala waana kan labadaba waa kan wada isticmaalay cibaaradan azal iyo abadna hedee labadan markan dambanaya u nisbadu ay gashay macnaha inoo keenayaana taa weeye intaasi waa inta uu fiqradan inoogu qariray umuuraha dambe waa tadliil iyo idaax bay noqon oo wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala laysa ma ahaaninoo ilaahay bacda khalqi lkhalqi abuurkan ama makhluuqan intuu abuuray dabadeed laftigan alkhalqa asalkiisu waa mastere laakiin dee macnuhu wuxuu noqonayaa bimacna almakhluuq buu noqon ism mafcuul buu noqono oo waxaan makhluuqa ah intii uu abuuray dabadeed ma aha ilaahay istafaada mid faa'iidaystay oo dee uu ku sifoobay markaas ismalkhaaliqi khaaliqnimadan magac sifadeeda iyo ismigeeda magaciisa mid ku sifoobay ma noqon oo macnuu dee khalqigu bilow buu leeyahay haddaba intaanu khalqiga abuurinba khaaliq waa ahaa ee maaha uun khaaliqnimo inuu noqday oo uu ku sifoobay isagoo markii hore aan khaaliq ahayn markii khalqiga uu abuuray waana hadalkii horunbay taqriir u tahay baan leenahay iyo taakiid u tahay <clears throat> walaa bixdaati lbariyati ay walastafaad wala stafaada ma faa'iidaysanoo isma albaari'i waatan ilaahay dee alkhaaliqu albaaricu almusawir asmaadiisay ka mid tahay baarina waa kii wax abuuray uuna khalqiga suureeye isaguu dee ibdaaciisan iyo suurayntiisan iyo abuurkiisa lahaa haddaba wala stafaada ilaahay ma faa'iidaysan oo kuma sifoobin ismal baari magacan baari ee dee magacyadiisa kala mid ah biixdaati lbariyati bisababi ixdaati lbariyati waa makhluuqa iyo khalqiga soo darintan uu soo dariyey ama uu iijaadiyey ahaysiiyey u abuuray taas kamuu kasbane qabla alkhalqina baari buu ahaa qabla alkhalqina khaaliq buu ahaa qabla alkhalqi ama cid la arsaaqa intaana imanna raasiq baa ilaahay subxaana wa tacaala ahaa bal xataa qaybo dhammaan oo inoo dambeeyaana waa macnahaasun buu aad u sii adkaynayaa wuxuubay noqon qaybaha dambe tadliil iyo tafsiir iyo tacliil intan aan haynee hore jumladaa hore unbay tacliilkeed iyo tafsiirkeed noqonaysaa maca inoo dambeeya shaarixna waan eegayna hadalkiisa wuxuu yidhi azariya huwa almutanaahi fi lqidami aladii laa bidaayata lahu azarigu waa kaa isagu dee aad iyo aad ugu fog ugu xeeldheer xagga horaynta iyo qadiimnimadee wax bidaaya iyo bilow aan lahayn abadiyanna aladii yabqa bilaa nihaaya waa ka isagu baaqi noqonaya iyadoon dhammaad baaqinimadaasi aanay lahayn albaari ama albaari udam bara'a alkhalqa ay khalaqahu min gayri mithaalin saabiq laftigan ficilkan bara-ana macnuhu khalqigii buu abuuray iyadoo mithaal hore oo uu ka eegtay ama uu ku sargoostay oo jiray oo horeeyey aanu jirin bartaa taas waa kalimaadkii luqadee sharaxii wuxuu yidhi ina kula sifatin sifa kastoo min sifaati illaahi tacaala sifaatka ilaahay ka midi haabitatun eh. lahu mid isaga u sugan weeye asalan asal ahaan bay u suganayd min qabli an yakhluqa khalqahu intaanu khalqigiisiiba abuurin wahiya sifaatkaasi kulluhaa dhammaanteed sifaatu kamaalin waa sifaat kamaal oo dee ilaahay kamaal dhammaantiina waa ku sifoobay wacadamuhaa iyadoo sifaatkaa la waayo oo dee ilaahay daatadiisu aanay sifaatka qaarkood aanay lahayn oy mar damba haddana ay uba timi cadamka sifaduna naqsun naqsi weeye wa muxaalun waxa mustaxiila an yatasifa allahu tacaala inuu ilaahay ku sifoobo bilkamaali bacda naqsi oo haddii dee khalqigan ama khaaliqnimada uu kasbaday ama uu faa'iidaystay ama dee uu markaa ku sifoobay markii khalqiga la helay uun e intii ka horreysay aayad aanu khaaliq ahayn oonu sifadan ku sifoobin waxay noqon lahayd sifadan kamaal inuu iyadoo markii hore ay ka marnayd ama ay dee waxweeyaan aanu ku sifaysayn dib uugu sifoobay taasna dee shay mustaxiila weeye oo rabbi ka nasahan yahay inuu kamaalkaa ku sifoobo bacda naqsi walam tudif sifatun ilayhi subaa walam tudaf looma idaafaynoo sifatun sifa ilayhi isaga xaggii subxaana wa tacaala bacda an khalaqa annaasa san khaaliqnimo iyo raasiqnimo iyo baari'nimo iyo intii uu khalqiga abuuray dabadeed sifo markii dambe dee uu ku sifoobanuu markii hore ku sifaysnayn oo khalqiga abuurkiisa dabadeed loo idaafeeye ama lagu sifeeyey taasi ma jirto bal kullu sifaati ilaahay sifaatkiisu saabitatun lahu mid u sugan weeye qabla khalqihim oo dee intaanu khalqiga abuurinba rabbi khaaliq u ahay hadduu doono wax waa waa abuuri karayay haddii dee ilahay calaa kulli shayin qadir dee wuxuu uu waa ahaanayay un haddii uu bal maalan taas oo sifaadkiisa dhammaantii kuwa u sugan weeye qabla khalqihim wakamaa anahu subxaana wa tacaala se ilaahay azaliyun bisifaati inuu azali uu yahay sifaadkiisa isagoo ku sifaysan oo sifaadkiisan ku sifaysan uu azali u ahaa falaysa laha oo falaysa laha tani waa dee azariyun bisifaatidinbay yar yodaaxute oo falaysa laha aanu sifaatka u sugnaanin mubtada un bilow ay bilaabantay laftiga mubtadana kole dee masar mimiya ayuumaan ku laqbaynaynaa iyadoo dee cilmiga sarfiga lagu ogyahay kala duu ficilku dee saddex xaraf ka boton ismiga mafcuul iyo duruufta darafka makaaniga iyo samaaniga ah iyo mastarkiisu miimigiiba ay si ku wada yimaadaan oo lafti keliya ay wada yeeshaan ee siyaaqa lagu kala duwo imaka halkan dee darfina kuma laqbaynayno mana aha ism mafcuul e falaysa laha uma sugnaanin sifaadkaas oo aanay u sugnaanin sifaatkaa mubtadaun ay ibtidaan weeyaan bilow ay bilaabantay markaa ibtidaa bilow ay bilaabantay aanay sifaatkaa uma sugnaanin fakadalika saasoo kale saa sifaatkaa ilaahay asali u yihiin waqti ay bilaabantay aanay u sugnaaninoo dee ay asali ahaayeen ilaahayna uu ku sifaysnaa sifaatkaa xataa qabla wujuudi lkhalqi fakadalika saasoo kale huwa ilaahay abadiyun abadi weeye calayha cala sifaat waa isagoo dee sifaatkaa ku sifaysan oo sifaatkaasi waqti ay us dee markaa bilow iyaguna malaha oo sida marka khalqiga uu abuuray oo kale uu sifaatka qaarkood kasbaday sida sifaatkan afcaasha weeyaane sifaatkan kole kala hadlaya sifaatka afcaasha sifaat bal maalan marka dambena maaha in dee ay waxyaalo dhinmayaan oo sifaatka qaarkood ay meesha kaga baxayaane awalnimadiisaasi si aanay bilow lahayn baa sifaatkiisan ku sifoobay ba ama sifaatu daat ha noqdeen ama sifaatkan kale ee dee sifaatul afcaal baa haba noqdeene ay ahaayeen iyaguna asari ahayd baaqinimadiisa saa uu yahay inay baaqinimadiisaasi dhammaad lahayn uu yahay alaakhir ayaa sifaatkiisuna saasun bay ahaanayaan falaa tanqadii ma dhammaanaysa hadihi sifaatu sifaatkan bariya baaqiyatun sifaadkani mid baaqiya weeye bibaqaa'i lmawsuufi subxaana ilaaha sifadan ku sifaysan baaqinimadiisan ayuunbay la baaqi tahay wahuwa tacaala ilaahay waxaan leenahay umuurahan dambe o dhammi waa tacliil iyo tafsiil bay u noqon intaa hore fiqrada hore waa adkayn uu adkaynayo oo aad u sugayo u baaxinayo bal celcelintuna dee waxay keentaa takraarkii waxay keenaysaa kolle wixii aada loo fahmo aada u sugnaadeen wahuwa ilaahay tacaala nasahnaaye khaaliqun khaaliq weeyo khaaliq buu ahaa qabla an yakhluqa alkhalqa intii aanu khalqiga abuurinba oo muttasimun bihada alismi wuxuu ku sifoobay kuna magacownaa magacan khaaliqnimo xataa qabla khalqihim khalqiga abuurkiisa horti walaysa mana ahnin tasamiihim dee waxa weeyaan ismagacowgiisan bihada alismi isku magacaabo ama sifowgiisan uu magacan ku sifoobay mutawaqifan mid ku taagan oo ka dhashay uun calaa xuduudi khalqihim khalqigan uu iyaga maalan abuuray soo darintoodan iyo iijaadkan uu ijaadiyey iyagoon markii hore jirin ficlan ficil ahaan uu iijaadiyey maaha wax ka dhashay oo magac halkaa ka yimi maaha uu markaas ku magacawma dee uu isagu ku sifoobay oo markaa dee magaciisa noqday markii khalqiga le intii ka horraysay aanu magacaa lahayn bal dee khaaliq buu ahaa dee khalqigana waqti kastaba waa lahayo mar alla markuu doono inuu wax abuuri karo wixii uu doonaan ay ahaanayso taasi marka horeba waa jirtay khalqigii unbaa dee bilow leh dhammaadna leh oo bilowga ay bilaabmeenna maaha wax sifaadku ka dhashay wakadalika sidaas oo kale lam yastafid ilaahay ma faa'iidaysano wayaktasib ma kasban ismal baari'i baari ismigiisa bacda an axdaa albariyata magacan albaari may noqon mid ilaahay uu dee waxaweyaan ku magacawnaado intii uu beriyada iyo khalqiga abuuruu soo iijaadiyu soo dariyey soo darisiisay dabadeed bal huwa isagu albaari'u weeye xataa qabla ixdaatihim wa khalqihim baari buu ahaa ismigiisu baarina waa jiray waa ku sifaysaana dee waxaan magacani deynaya sifuu keenayaaye sifadan intii aanu khalqigaba abuurin de markaa ijaadinba fa asmaahu marka asmaadiisa ilaahiya wa sifaatu qadiimatun tu horeysay weeye qidama daatihi subxaana sidaa daatadiisa qidamkeedaasoo kale oo dee intaas daatadiisaba waa waxa weeyaan sifaatkan way ku sifaysnaadeen oo ama sifaatkan waa la waqad habata waxaa sugnaaday ana nabiya sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi xadiidkan saxiixa muslim buu ku sugan yahay ahbara inuu ku waramay ana allaha ilaahay tacaala nasanaya qadara inuu qadaray maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadirtiisaba qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bihamsiina alfa sana samooyinka iyo dhulkan intaanu abuurin konton sanadood konton kunoo sanadood ka hor inuu qadaray oo kontonkaa kun ee sanadooda horteed ilaahay iyada waqti khalqigaba abuurkiisa ka hordhaysay buu waxyaalahan dee qadaray cilmigiisii asariga ahana ay ku sabqeen qoray marka taasoo kalena markii haddaba bacda khamsiin alf sana khalqigii ilaahay abuuray maha in khaaliqnimo ay timi baarinimo ay timi ee khaaliqunbu markaasna ahaa baari unbaabu ahaa lahu ilaahay waxaa u sugnaaday macno rububiyati rabbinimo macnaheed baa ilaahay u sugnaatay walaa marbuuba lafdiga arububiya nisbatun ilaa rabbi weeye ama raba yarubu masdarkeedba weeyaan oo waa dee nisbatun ilaa rabbi macnuhuna waxa weeye ilaahay rubuubiye macnaheed buu lahaa wuxuu ilaahay ku sifaysnaa biannahu rabbu inuu yahay rabbigii inuu yahay rabbina dee khaaliq iyo maalik iyo mudabbir iyo mutasarif iyo muslix iyo wax macaanibuu u yimaadaa kollay dhowr iyo toban ay gaadhsiiyaan haddaba ilaahay subxaana wa tacaala macnaha rubuubiyo ama rabbinimo macnaheed buu ku sifaysnaa walaa marbuuba iyadoo cid rabbi loo yahay oo dee makhluuqi aanu jirin oo macnuhu waa maxay un ana allaha mawsuufun biannahu rabu qabla an yuujada makhluuq intaas weeye macnuhu ilaahay wuxuu ku sifaysan yahay ku sifaysnaa inuu yahay rabbi inuu yahay buu ku sifaysnaa intaan laba helin makhluuq aan la helin jumladanna waxay tii ka horeysay umu laysa bacda khalqi lkhalqi sifaada isma alkhaaliqi unbay jinsigeed leedahay iyo dee inta ka dambaysaba macna alkhaaliqi khaaliq macnihiina waa ku sifaysnaa walaa makhluuqa iyadoon makhluuq jirin wa kamaa annahu sida ilaahay muxyi lmowtaa dadka dhintay ama wixii dhintay ku soo saarayo soo noolaynayo uu yahay bacdamaa axyaa intii uu soo nooleeyey dabadeed istaxaqa uu mutay ilaahay hada lisma ismigaasna qabla ixyaa'in oo dee ilaahay waa kanoo yuxyi wa yumiit waa muxyi lmowtaa bal iminka marka la eego bacigii iyo wakhtigaa dee taasi ama ismiga aahaartiisu ay wada muuqanayso ee wixii dhintoo lasoo saarayo iyadoon la gaadhin oo taasi aanay iman muxuu ilaahay uu yahayba dee inuu anahu yuxyi wayumiit muxuu mutuu ku sifoobay oo magac u ah anahu muxyi mawta markaa saas oo kale kuwan aan haynaada waa la mid buu leeyo khaaliqnimadii intii aan khalqigiiba la helin ayuu isagu khaaliq ahaa saa uu iyadoo intaan dadkii dhintayba ama wixii dhintay aan lasoo saarin oon lasoo noolaynba uu yahay yuxyi wayumit ama muxyi lmowta uu yahay haddaba saasoo kale ayuunbuu kadalika saasoo kale saw taas intaan qabla ixyaa'ihim kol hadduu yahay iyo muxyi lmowta saasoo kale unbuu istaxaqa u mutay isma alkhaaliqi qabla inshaa'ihim qabla iijaadihim macnuhuna waa maxay waa taa horeen soo sheegnay hadalku waxaa uu soo celcelinayana waa taaan sheegno wuxunbay ishaaro umuurahadi u yeeli ilaa hubuuti ifaati fi lazl qabla khalqi ilaahay subxaana wa sifaatkiisu inay sugnaayeen fil asal oo uu ku sifaysnaa sifaatkan kamaalka sifa mar dambe uu kasbaday ama uu dee weyaan iyo magac mar dambe inuu la baxay isagoon markii hore lahayn taasi iyada ma jirto ee fil asal iyo qabla alkhalqi ayuu sifaatkan ku sifaysnaa intaas baa kalaamkan oo dhan murtadeedu adigu ay tahay uun waana dee fiqartani oo dhammi waxa weeyaanun waxay inoo caddaynaysaa ama uu sheekhu ugu celcelinayaa uun tacliil iyo tafsiilna tii hore u tahay oo asmaadan ilaahay leeyiyo sifaadkan uu leeyahay laa tatawaqafu calaa maa yafcaluhu aw yakhluqu kuma xidhna oo kama dhalanayso wax uu abuurayo ama uu samaynayo kama dhalanayso ee ilaahay huwa mustaxiqun liwasfihi biixyaai ilmowta iyo wa annahu yuxyi wa yumiit qabla ixyaai lmowta saasoo kalena wuxuu mutay isma alkhaaliq iyo isma albaari intii aanu khalqigiiyo aanu jirinba aanu kuwa waaburin waqti kastana ilaahay subxaana wa tacaala iraadadiisan haddii uu wixii uu doona uu ahaanayo taasna dee waa ku sifaysnaayoo mumkinunbay waqti kastana umuurahaasi ahaayeen marka wuxu uhi dalika biannahu calaa kuli shayin qadiirun wa kulu shayin ilayhi faqiirun dalika hadalkeennii hore ishaaro u tahay oo waxay ishaaro u tahay sugnaanshaha ilaahay sifaatkaasi ay u sugnaadeen asali ahaani maxay tahay taasi wa biannahu ilaahay calaa kulli shayin qadiirun shay kastaba mid isagu karaya uu yahay wa kullu shayin shay kastaana ilayhi xaggiisa faqiirun mid u baahan uu yahay wa kullu amrin amar kastaana calayhi korkii yasiiru mid u sahlan weeye oo wixii uu isagu doonaaba waa waxa u fudud ee u sahlan laa yaxtaaju uma baahanayo ilaa shayin laysa ka milihi shayun wahuwa samicu lbasiir ilaahay subxaana wa tacaala miligii shay ma ahaanin oo ciddii dee ilaahay subxaana wa tacaala khalqigiisa ama wuxuun kuga shabahday mushabahadii bay radnin u tahay taas qowlkoodaasna waa qowl baatila ilaahayna subxaana wa tacaala wax la midii ma jiro wahuwa asamicu lbasiiru ilaahay ka samiica ee wax maqlaya arkayana wayoontanna dee waxaweyaan ilaahay sifaadkaas buu leeyaho ee iyaduna weliba uu xaqiiq ahaan uguba sifoobay oo tanna radin waxay u tahay ciddii iyaduna sifaadka inkiraysay anfihaysay halka taa horena ciddii khalqigiisa kuba shabahaysay qaybta hore ay radin u tahay alluqa alrububiyatu almulku watasarufu watadbiir rububiyadu kolley dee macaanideeday ka mid tahay maalik mutasarif mudabir oo kale muslix dee taas sayid waa u macaanidan lafdigan alrabu wuu yimaadaama magacan waana laakiin imaka tani dee waa macnihii siaan leenahay rabba yarubu mastarkeedii baabay tani noqonaysaa marbubuna makhluuqun yasiirun waa alfaadihii luqada asharx in allaha tacaala ilaahay huwa rabu bikulli macaani rubuubiya waa isagu ka rabbigaa iyadoo macaaniday rubuubiyadu lahayd dhammaanteed ayuu kuba sifaysan yahay xataa qabla an yakhluqa axada min khalqih ilaa xataa dee ka hor intaanu axad khalqigiisa ka mida abuurin rabbi wa ahaa intaan la helin marbuub aan laba helin wakadalika saasoo kale huwa isagoo alkhaaliqu xataa qabla an yakhluqahum waa ka hor xataa dee intaanu wax abuurinna khaaliq buu ahaa fahadi lasmaau asmaadan iyo wamaa dallat calayhi wixii ay noo tusaysay tilmaamaysay min almacaanii macaani ah haabitatun lahu min qabl wa min bacd waa mid u sugan min qabl min qabli اlkhalq wa min bacdi fanaa'ihimna waa u sugan tahay oo noo sifaadkiisa waa azali waana abadi intaas weeyo waa hadalkeennii hore iyo arrimihii uun waa sharaxinbu dib ugu celiyo dee laqbada isuba dib u marayaan fainahu subxaana wa tacaala ilaahay kama anahu muxyi lmowta dadka dhintay ama wixii dhintay mid soo noolaynayo sida uu yahay bacda an yuxyahum inta uu soo nooleeyo dabadeed oo dee marka uu soo nooleeyo way muuqataaba inuu muxyi yahay muxyi muxyilmowta yaho aarteedii baa la arkaa oo maxsuusa haddaba sa waqtigaa muxyilmowta u yahay fainahu muxyilmowta sifadan waa leeyahay qudradii iyo dee waa leeyahay oo haddii uu doono markuu doono waa noolayn karaa soo saari karaa markaa fa inahu muxyi lmowtaa wixii dhintay mid soo noolaynayo weeye ujeedadu magacan waa leeyahay sifadana waa ku sifaysan yahay qabla an yuxya intaan la gaadhinba noolayntii wax la soo noolaynaya intaanu soo noolayn wa kamaa anahu lkhaaliqu sida ilaahay uu yahay khaaliq oo bacda an anshaa khalqa intan deemaka waa kan khalqiga waa la abuuray ilaah waa khaaliq aartii bal markaa ay lahayd sifadaasi way muuqataayo de waa tan ilaahay uu xabuurayo abuurkiisaasna uu socdo haddaba magacii khaaliq imaka afartiisii iyo waa la arkaayo waa khaaliq intan khalqiga waaba loo dabada haddaba se ilaahay khaaliq u yahay bacda anshaa khalqa fainahu lkhaaliqu khaaliqna weeyo sifadan waa ku sifaysan yahay haddii uu doono oo u yidhaahdee iyana dee khalqigiiyo wixii uu doono inama amru ida araada shaan yaqul law fayakun waa ahaanaya uun marka khaaliqun baabu ahaa qabla an yunshi'ahum intii aanu abuurinba kadalika saa dee uu markan dambaba khaaliqu saasoo kale liannahu subxaana wa ilaahay calaa kulli shayin qadiirun wax kastaba waa karaya idaa araada shayan shay hadduu doonana facalahu oo khalqigu markaanu iman eenu abuurin haddii ilaahay wax doono dee waa ahaan lahaa uun waa samayn lahaa uun waidaa lam yurid shayan haddaanu wax doonina lam yakun hada shayu oo shay aanu doonina idaa lam yurid shayan shay haddaanu doonin lam yakun hada shayu shaygaasi mid jira ma noqonayo oo mid sugan ma noqonayo dee yakuntana halkan taamadii weeye wa haadihi tan oo ujeeddadu arrinkan uu inoo sheego haddii uu wax doonay ilaahay uu samaynayo wixii uu haddii aanu doonina oo wax aanu doonina waxaasi aanu ahaanayn uun laba helahayn hiya alciraadatu alkowniyatu alqadariya waa iraadada kownigaee qadarigee allatii laa yakhruju canha shay-un wax ka baxaya aanu jirin horeynuu soo maray iraadada kownigae qadarigaah walaa tatakhallaf abadan ma hadhayso ujeeddadu hadiyo goor way fulaysaa kol ilaahay iraadadiisaas ay dhacdo wixii waa fulayaanoo iyadoo uu wax doonay iraadadan kawniga qadariga uu doonay oo wixii la waayayo oo iraadadii ay kala hadhayaan asarteedii taasi ma jirayso ee iraadadiisa iyo wixii uu doonay waa taa fulaya si uu doonayn baanay u fulayaan iyo waqtigii uu doonaya taas walaa tatakallafu abadan waqad qaalat ilmuctasilatu nimankaa muctasile la odhanayay waxay yidhaaheen qaadirun calaa kulli maa huwa maqduurun kale waa daa'ifo weynayd oo dee macruuf ahayd oo kolna suudada iyo waxweeyaan dowladnimadii intay dee iyagu ay markaas bal halkii raad weyniya ta'hiir kuba yeesheen dadkii muslimiinta iyo culimmadii muslimiinta ay dhibi ka soo gaadhay mukhaasatan masaladii khalqa alqur-aankii kollayna waqtigaasi dee mualafaadkoodii iyo munadiriintoodii iyo waxoodii way lahaayeen usuushan oo ay bal maalan iyagoo usuushooda waaweyna hodee bal maalan taasna way leeyihin oo taas waqtiyada qaarkoodna waqtigii dee ma'muun baa bilaabmay iyo muctasim iyo ilaa waahiq saddexdaa intii amiir ay joogeenba kollay dee raad walbay xukuumadii ku lahayn oo dad badan hay-adee dhib badani ay kaba soo gaadho imaam axmed iyo ugu mushaqaasho badnaa ee dad ku dhintayna way jireenoo laguma laayay arrinkan qur-aanku waa makhluuq dhe bal haddaba nimankaa muctasilo oo la yidhaaho magacan halka uga yimi yidhaahaan waasil ibnu cadaa la odhanayo dee awaa-ishoodii kaba mid ahaayo xasan albasrina dadkii laba kulmay ahaa oo majliskiisii fadhiyaba dee masaa-ishoodii uguba horeeyey oo masaladan ay sugaan oo dee mansila bayna almansilatayn hor ruux hadduu dee xumaan ama fisqiyo waxyaalaha kuma dhaco dee waxa weeyaan magacii mu'minnimo ma mudanayo faasiq weeye dee magacii gaalnimona kuma sheegayne laakiin mansilo labada mansilo udhaxaysa ayuu kuma sugnaanaya laakiin dee kolley natiijadu waa inuu naar ku daa'imayo uun taas dee arrinkoodu naarku daa'imayo ayaa waxay malaa masaladaasiyaba dee kollay ay dhahaan waa hadalladan halkay ku baxeen unbaan ujeedaa kollay waxaa la arkaa waxyaalo dee dee ka duwanna waa jireenbe inuu intuu majliskiisii ka kacay oo masaladan dee isagoo meel la fadhiistay kale taas cidii dee raacday uu qarirayo dee uujatu nadarkiisii sheegayo ictazala cana waasilun waata idhaahaan magacaa meesha kaba yimi oo deetaa muctazilo halkaas ayaba noqotay laakiin dee waa daa'ifo macruufahayd oo usuusheeda kutub alfaraq ah markaa firaq ama kutub almilalla waxyaalaha ay qabeen iyo bal firqooyinkoodii iyo khaasatan usuushooda shantay u waaweyniyo waxyaalaha ay kaleeyiin iyo waxyaalahaas ay u jeedaan oo dee ragoyn markaas walow kutubtoodii qayba ka mid oo badan aanayna soo gaadhin waxyaalo ma dee ilaa waqtigan la hayaana waa jiraabe de kollayna ra'yu ma dhintee dad araadoodii waqti kastan waa la helin waqad qaalat ilmuctasilatu qaadirun calaa kulli maa huwa maqduuru lahu ilaahay wuxuu awood u leeyu karayaa wixii isaga maqduurkiisa wixii qudradiisa hoos gelaya wa ama afcaal ilcibaad dadku waxay samaynayaane ficilkoodan waa agsaabtoodiiyo waxyaalaha ay la imanayaan iyaga afcaashooda siday iimaamkiiyo kufrigiyababa kaba mid noqon falaa yaqdiru calayha taas qudro umaleya ruuxu isaga ah dee kii kasban iyo waxane laba yimin wahada kaasna qowlka caynkaasna salbun waa siibid ilaahay laga siibayo lisifati alkamaali sifa kamaal oo dee inaanu waxaanu qudro u lahayn oo awood aanu lahayn oo dadka ay leeyihiin oo dadka awood u leeyihin rabbi aanu awood u lahayn ayaaba meeshii ka imanaysa ama hadalku noqonayaayo sifadaa kamaale ilaahay inuu daaha kaa qaadir calaa kulli shayin ayaabay dee meeshii salbin ay ugaba sugan tahay faina allaha tacala ilahay qaadirun calaa kulli shayin kama ahbara can nafsihi subxaanah wa tacaala wallahu calaa kulli shayin qadir haddaba wakadalika saasoo kale kullu shayin shay kastaoo kaa'inun ahaaday fii hada alcaalami fii hada alcilmi baa ii taalla nusqadaydan kuinana waa deeqo waa isla miduun waa caalamkan aan joogno wax kastoo dhacay la helay fa biiraadati illaahi wa mashii'atihi oo dee cilmima waa caalamkan aan joogno wax kasta oo dee yimi oo ku sugani fa biiraadati illaahi tacala wa dee isagun baana abuuray waana iraadadiisi iyo mashiicadiisii unbaa wax kastoo caalamkan dhacayo ku sugan ayay ahaadeen ay ku hoos sugan yihiin waaliimaanu rumayn bi hadihi lmasalati masaladan la rumeeyo oo ah in wax kastaa dee wixii ilaahay doonay ay ahaanayaan walaa yakuunu ilaa maa yuriid baan shalay soo maray wixii dhacayna ay isaga iraadadiiyo mashiicadun ay yihiin min ahami lawaasimi aliimaani birububiyati lilahi tacaala rubuubiyo ilaahay u sugnaatay rumaynta la rumaynayo ilaahay inuu yahay annahu rabu uu yahay waxyaalaha kaba laasimaya kuwa ugu ahamsan ayay ka midtoo dee kol isagu yahay alrab sayidkii yahay maaligii yahay kownkaba kii isagu lahaayee ku tasarufaya yahay maxaa meeshii imanaya wixii isagu doonaa un inay ahaanayaan waxaanu doonina meesha aanay ahaanayn wa kullu shayin shay kastoo fii hada lkowni kownkan kuma sugan muftaqirun ila allahi tacaala ilaahay buu u baahan yahay muxtaajun ilayhi waa mid u baahan fii iijaadi ahaysiintiisa iyo wa baqaa'i oo marka horeba abuurkiisa dee shay kastaaba rabbi waa u baahayo ilaahun baaba abuuray haddaan rabbi abuurin waxani ma ahaanayo sii jiritaankiisana ilaahay buu u baahan yaho dee waxa weeyaan ilaah subxaana wa tacaala isagule dee wixii isagu ku baaqi noqonaya ka siinaye taasi waa ilaahay uun markaa baaqinimadiisa iyo inaguba abuurkeennii hore dee ilaah baanu ina abuuray oon uguba baahnayn iminkana laxdo kastoo laxadaadka dee inta nolosheenna mid a ah, baaqinimada aan baaqi noqonayno dee ilaahbaa subxaana watacaala aan u baahanayo ka ina jirsiinay ina abuuray ina jirsiinaya ina baaqi yeerayaana isaga un weeye wakulu amrin cala llahi tacala amarkasaana ilaahay yasiiru mid u sahlan weeye kama qaala tacala ina dalika cala allahi yasiira wax isaga kulfa iyo mashaqo ku ima jirto horaynu taasna usoo aragnay wahuwa laa yaxtaaju ilaa shayin waxba ilaahay uma baahno subxaana wa tacaala bal kullu shayin muxtaajun ilayhi daruuratan shay kastaaba isagu u baahan yahay wax kasta iyadayna waxba soo reebin daruuro ahaan waa u baahan yahay waxaajatuhu baahidiisa lilahi tacaala u baahan yahin haabitatu mid sugan weeye laa tataqayaru aan isbedelahayn <coughs> walaa takuunu aan noqonin fii waqtin duuna waqtin xajadu maaha mid dee waqti loo baahdo waqtina laga maarmi karo ee laxdo kastaba laxdo kastaba baahidaasi way jirtaa waana mid sugan ina isbedel kuma imanayo aw makaanin duuna makaan iyadoo aan isbedelayn aan ahaanayn xaajadaasi fii makaanin duuna makaan in meel loo baahda ilaahay meella aan loogu baahane laxda kasta iyo meel kasta iyo waqti kastaba ee wax kasta oo khalqiga ka midi waa ka ijaadka hore iyo baaqinimadiisan iyo joogitaankiisan iyo taas iyo umuuraha rabbi loogula baahan yahy laysa ka mili shay samaa samaailbasiir bal kollay hadalku waa celcelintan dee kolley waataan soo sheegnay xewaanda kuma sugan macnuhuna waa jumashii hore wixii lagu qariray ama ay inoo faa'iidaysay baa kuwa dambana tafsiir iyo tacriilun ay u noqdeen alkhulaasa sifaatullaahi tacaala addaatiyatu qadiimatun sifaadka ilaahay ee daatiga ihii qadiim weeye wa sifaatuhu qadiimatu nawci wain xadatat aaxaaduha sifaadkiisa ficligiina nooceedu de kolleynaa umuur kitaabku malaa uu ku taabtay sheekhu may ahayn horta bal sifaatkan uu kala yar qaadaya sifaatu daatna markaan nidhaahno alsamcu iyo albasar iyo alcilmi iyo umuurahaas waa sifaatkii ilaahay ee sifaatu daat oo iyadu dee waa u sugan yihiin oo taas waa sifada daatadu ay leedahay sifaatul afcaalna waxay noqonayaan ma sifaat alficliyana imaka dee bal maala khaaliqi iyo marka idhaahna raasiqi iyo meeshii ahar kale oo dee khalqi iyo risqi iyo umuuro ayaa kaba soo fulaysa afcaalo rabbi subxaana watacaala tacaala dee afcaashiisii abuurkii iyo wax abuurkii iyo wax arsaaqitaankii iyo wax noolayntii iyo sifaatkan ama dee sifaatulficligii bay noqon oo abuuritaankan iyo arsaaqitaankan iyo soo noolayntan iyo umuurahaasi waa tan sifaat ulficil ay yidhahaanba haddaba wuxuu leeyahy sifaatkii ilaahay daatiga ahayd waa sifaatka qadiima sifaatkan ilaahay ficligahayd muxuu kaba cabiray qadiimatu nacwa in xadaat axaaduha kale waa cibaarada dee kitaabka dhacday dee mana xusuusina ciddee sifaatkan matalan khaaliqnimadan iyo raasiqnimadan iyo san u kala qaaday oo kale eh, laakiin waa atarteeda kuwa dee hadalka masalada nimadoonaya masalada meesha yar qabanaysayna may ahayn eh, waxa weeyaan waa sifadan khaaliqnimo ama raasiqnimo ama dee taasoo kale wixii ka dhashay ee athar ahaa ee khalqi ahaa ama wax abuur ahaa wax arsaaq ahaa waa aataartii sifadaas ayaa dee waxa weeyaan malaha hadalkani u dhacaya bal in yarun haddaan tan yar eego horta dee tan leenahay waxa weeye ilaahay waataan sifaadkiisii soo aragnay khalqigiisa marka la eegana khalqigu dee waxaan ognahay waqti uu bilaabmay baa jirta inuu khalqigu qadiim ma aha ilaahay subxaanah watacaala isagaa khaaliqii ah waqti baana dee khal wax kasta oo dee makhluuqina bilow buu leeyahay waa shay muxdatha waa shay makhluuqa waa wax la abuuray markaa bilow ayuu leeyahay uu bilaabmay taas buu leeyahay arrinkii yare uu shaarayana kolley waxaan filayaa dad badani tasawurkooda waa kuwa adkaan karaa in meeshayninaayd isagu hadalkanna hadalkan sariix wuxuu ku yahayna aynu soo haynay taas oo kale in ma zaala bisifaatihi qadiiman qabla khalqih waa kaasoo marka la eego xawaadidta iyo taasoo kale ee qidam nooceedoo uu sugayay may jirine ilaahay intaanu khalqigaba abuurin waqti aan abuurba jirin baa ilaahay sifadan khaaliqnimo ku sifooday waqti aan wax la abuurayba jirin buu baariba ahaa waqti bal matalan taas buu ahaayo dee marka dambe waxyaalahan yimaadeen laakiin ilaahay sifo uu halkaa ka kasbaday iyo